bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiy raximah اllahu tacaala baabu ducaaءi اlinsaani wa tawasulihi bisaalixi camalihi ila allahi tacaala aadaabtii ducaduu soo haayey waxa uu yidhi baabu ducaai alinsaani qofkii ducadiisii ay u baab yahay oo tawasulihi iyo ugu dhowaanshaha markuu ducaysanayo oo ugu dhowaado bisaalixa camalihi camalkiisa midka suuban ee hagaagsan ilallaahi tacaala alla uu ugu dhowaado insaankii ducadiisii iyo markuu ducaysanayo camalkiisa ka ugu fiican inuu ilaahay ugu dhowaado oo alla ku baryo rawaynaa fii saxiixay albukhaariyi wa muslimin xadiidi asxaabi algaar ayaa warina buu yiri godka dadkiisxadiikooda can ibni cumara radia allaahu canhuma qaal samictu rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam yaquul nebigu dhahayaan maqlay indalaqa halaathatu nafarin saddex qof ayaa tageen miman kaana qablakum dadka idinka horreeyey ah xataa aawaahum ulmabiitu ilaa hoyadkii eh, ou u dumay ilaa qaarin god fadakhaluuhu way galeen xataa awaahum ulmabiit waxay tahay meelay baryaan iyo maynan helin waqtiga habeenkii oo la seexan lahaana waxay heleen godka ayay iska galeen oo iska seexdeen bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin roob ayaa yimid markaasay meeshaas inay galaan ay roobka uga onkortaan ayay u galeen fa dakhaluuhu way galeen fanxadarat sakhratun dhagax ayaa soo hoobtay min aljabali buurtii ayay kasoo hoobatay fasadat calayhim korkooday waxaa daboolay fasadad way dabooshay calayhim korkooda algaara godkii bay ku dabooshay faqaaluu waxay yidhaahdeen innahu shanigu waxa uu yahay laa yunjiikum idin korin maayo idin badbaadin maayo min hadihi sakhrati dhagaxan ilaa an tadcu llaha tacaala inaad alla barisaan maahane bisaalixi acmaalikum acmaashiina kuweeda suuban qaala rajulun ninbaa marka waxa uu yiri oo minhum iyaga kamida ah, allahuma inahu kaana lii abawaan ilaahu laba waalid ayaan lahaa shaykhaani odayaal ah kabiiraani waaweyn wa kuntu waxaan ahaa laa uqbiqu qablahumaa hortooda inaan u maalaynin ahlan reer walaa maalan iyo maal toona an cidna iyaga kama hormarin jirin waaye abaan lahaa waa oo duqa caanaha aan soo lisoon habeenkii aan soo liso cidna kama hormarinaynin iyaga unbaan u hormarinaya yani reerkaygii iyo ilmahaygii iyo ma hormarinayn iyagaan ku hormarin jiray qabuuq waxaa la yidhaahdaa caanaha habeenkii la maalo sabuuxna waxaa la yidhaha kuwa suwaxda wadakara tamaama alxadiidi awiili ayuu sheegay fiihim waxaa ku jiray marka xadiidkii dheeraabuu sheego marba geedkii xoolihii daajintoodii iyo wuxoodii ayaa lasoo daahay markaasuu habeen yimid waalidkiioo seexdayba u yimid ma kicinin caanihiiba u maalay haruubka asoo sidaas u hayo iyaga oon u sugayo waqtigay kacaan oo ilmihiisan ay ku ooyinayaan ay ku qaylinayaan ayaa markii dambe uu waagu dilaacay oo waagu baryay markaasuu siiye caanahoodii marka wuxuu yidhi haddaan ilaahu yacnii camalkaas saalixa waalidkay inaan baari u ahaaday ilaahu dhibkaan nooga fayd waxyar ayaa marka dhagaxi qaadnay wa anna kulla waaxidin mid kastoo minhum iyaga ka midana qaala fii saalixi camalihi ayuu yidhi allaahuma innii kuntu facaltu daalika mid walba camalkiisii markuu soo sheegay ayuu wuxuu yidhi allaahuma yaa allaahu allow in kuntu facaltu haddaan ahay inaan sameeyey daalika kaagaas ibtiqaa'a wajhika wejigaaga raadin aan raadinayo ikhlaas aan u sameeyey fafarij cannaa ilaahu naga fayd maa naxnu fiihi waxaan ku sugannahay fainfaraja waxaa faydmay fii dacwati kulli waaxidin mid kastaa ducadiisii shay unbaa faydmay minha dhagaxi ka mid ah wainfarajat kulluhaa dhammaanteed baa furantay oo faydantay caqiba dacwati thaaliti kii saddexaad ducadiisa ciribteeda faqharajuu way baxeen yamshuuna ayagoo socday ka labaadna wuxuu ku tawasulay oo ilaahay ugu dhowaaday gabar ilaa adeertiisa oo aada u jeclaa oo wax kasta isku dayay inuu helo oo waayey ayaa sanad abaaraa yimid markaasuu wuxuu siiyey boqol diinaar boqol diinaar wax aada u badan waa dahab inay isu makanisa waa isu makanisay isagoo xumaantii ku samey karo ayuu waxay tiri or ilaahay ka cabso markuu ku fariistay markaasuu ilaahay ka cabsado meeshaas kasoo tegi ilaah haddaan dartaa xumaantaas uu iskaga dhaafay oo aan dhowrsigaas u sameeyey ilaahu dhibkaa naga qaad buu yiri ka saddexaadna wuxuu ahaa nin shaqaale ijaartay markay u shaqeeyeen ijaarkoodii iyo jornaatigoodii siiye hal nin baa ka tegay wixiisii oon qaadanin halkii ninbuu wixiisi meel u dhigay waa u barbaariyey waxba wuu u geliyey lacag badanay noqotay addoomo iyo eh, xoolo iyo ayay u noqotay mar dambe u yimid markaasuu yiri wruxi kugu lahaa isii waxaanoo dhan adaa iskale buuli markaasuu yiri ma igu cayaaraysaa maya adaa iskale kulli waa ka kaxaysa taasna marka ilaahay wuxuu ugu tawasulay ammaanadiis ammaano yani lagu lahaa sida u xifdiyey qultu waxaan idhi weyr imaamu nawowi uhbiqu bidami lhamzati wa kasri lbaai weyaan ay asqi waqad qaala alqaadi xuseyn waxa uu yidhi min asxaabina asxaabteenna shaaficiyada ka mida wagayruhu iyo qaadi xuseyn keyrkii fii salaati listisqaa'i kalaaman hadal macnaahu macnihiisu uu yahay annahu yustaxabu waxaa la sunneeyaa liman waqaca qofkii ku dhaco fii shidatin xaalad adag an yadcuu inuu ku ducaysto bisaalixi camalihi camalkiisa kan ugu suubanaan fiican ugu suuban wastadalluu bihada alxadiidi bayna u daliishadeen waqad yuqaalu in la yidhaahdo ayaa la arkaa fii hada kan dhexdiisa shay un baa ku sugan lianna fiihi waxaa ku sugan dhexdiisa nowcan nooc min tarki liftiqaari lmutlaqi baahidii ilaahay loo qabay mutlaqa ahayd oo laga tagaa ku jirta ilallaahi tacaala wa matluubu ducaai ducada waxaa loo dalabkeedana aliftiqaaru weeyaan waxaa duca loo rababa inaad iftiqaar iyo baahi muujiso ood ilaahay u muujiso walaakin dakara nabiyu sal l salam hada alxadiida nabiga xadiidkan buu sheegay hanaan calayhim ammaan oo dadka ammaanay fa huwa daliilun wuxuu daliilu yahay calaa taswiibihi sal l salam nebigu inuu sawaab ka dhigayo toosnaan ku xukumay ficlahum ficligooda wabilahi towfiiq yani wuxuu leeyahay waa jaa-is un in camalkii lagu tawasulo laakiin isaga marka wuxuu leeyahay kaanahu inuu dhahayo waa bannaan tahay laakiin afdal ma ahan sidaas kaanahu saas inuu leeyahay wuxuu leeyahy waxbaa ku sugan maxaa yeele waxa ku sugan waxay tahay qofkaani baahi mutlaq abuu qabaa baahidii mudlaq ahayd ma muujinayo ilaahu waxaas naga fayd haddaan waxaas u sameeyey waxaay waxa marka baahi mudlaqa ah kuma jirtuu leeyahay oo adiga inaad baahidaadi un sheegataa lagaa rabaa nacam bes faslun wa min axsani maa jaaa can isalafi wa axsani maa shaykan ugu wanaagsan oo jaaa yimid can isalafi salafka xaggooda ka yimid fi ducaai ducadana ku saabsan maa xukiya waa wixii la sheegay can ilawsaaciyi raximahu llahu tacaala laga sheegay qaala waxa uu yidhi kharaja annaasu dadkiibaa baxay yastasquuna iyagoo roob doonayo roob doon samaynayo faqaama fiihim waxaa ka kacay dhexdooda bilaalu bnu sacdin faxamid allaaha wa atnaa calayhi ilaahay buu ammaanay ayuu mahadiye waana ammaanay uma qaala wuxuu yidhi yaa macshara man xadar war dadkan soo xaadiray oo meeshan joogow alastum miyaydnan ahayn muqiriina kuwa qiran bilisaa'ati war ma qirsantihiin xumaan inaad fasheen qaaluu balaa bay dhaheen inaanaan qirsanayn iska daaya waa qirsannahay faqaala allaahuma inaa samicnaaka ilaah waxaan ku maqalnay taquulu inaa leedahay maa cala almuxsiniina min sabiil dadkii wanaagga sameeyey korkooda wax wada oo lagu ciqaaba ma leh waqad aqrarnaa bilisaa'ati xumidii baan qirannay aan ku kacnay fahal takuunu makfiratuka dembidhaafkaagu ma noqonayaa ilaa limidlinaa annagoo kale maahna ilaahu dembidhaafkaaga yaa iska lahaanay cid annagoo kale un maahna fahal takuunu ma u ahaanaysaa bimaqfiratuka dembi dhaafkaaga ilaa limidlina anagoo kale maaha oo dembi dhaafkaaga waxaa hela dad xumi fale allaahuma kfir lanaa ilaahu noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso wasqinaa ilaahuna waraabi farafaca yadayhi gacmihiisii buu kor u qaaday warafacuu aydiyahum iyagana gacmahoodii bay kor u qaadeen fasuuquu waa la waraabiyey wa fii macnaa haadaa kan macnihiisa waxaa ku jiro wafii macnaa hada kan macnihiisay anshaduu ay u tiriyeen gabaygan ana almudnibu alkhataa'u waalcafwu waasicu walow lam yakun danbun lamaa waqaca alcafwu ana almudnibu aniga waxaan ahay midka dambaabo alkhadaa'u gafafka badan waalcafwu cafiskuna waasicun waa waasic walow lam yakun hadduunan ahayn denbun dembi ounan dembi dhaceenba lamaa waqaca alcafu cafis maba dhaceen haddii dembi uunan jirin marka dembiga waa fiican yahay hala gala ma laga wado laakiin markii la galo waa in si cafiskii loo helo towbo iyo ilaahay loo laabto baabu rafci lyadayni labada gacmood kor uqaadistooda fi ducaai ducada dhexdeeda uma masxi lwajhi bihimaa kadibna wejiga lagu masaxdo qaala rawaynaa fi kitaabi اtirmidiyi can cumara bni اlkhadaab radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa rafaca yadayhi labadiisa gacmood doo kor u qaada fi ducaai ducada lam yaxutahumaa ma dejinaynin xataa yamsaxa bihimaa wajhahu ilaa uu wejigiisa uga masaxo xadiidkan laakiin dacfi baa ku jiro sida buluuqulmaraamka xaafid oo ishaaray ayb inkastoo uu leeyahay inay iskabkabaanna waa laga yaabaa oo duruqii wax uu sheeg sheegay qaala warawaynaa fii sunani abi daawuud can ibni cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sal allahu alayh ali wasalam naxwahu fii isnaadi kulli waaxidin daciifun waa kaas mid kasta isnaadkiisu waxaa ku jira daciif xadiidka tirmidi xamaad bnu ciisa ayaa ku jira waa daciif xadiidka abi daawuud cabdulmalik ibni maxamed baa ku jira majhuul cabdulaahi bni yacquub majhuululxaal weeyaan iyo nin mubham ah ayb marka dee nin majhuul ah, majhuul ama mid mubham oo kaba sii daran kabitaankoodu inay kabmaan ma badna xadiidkoodu inuu kabmo wama qowlu lxaafidi maxaa yeeley kabiddu waxaa shardi ah in dacfiga uusan darnaanin xadiidka marka waxaa lagu kabaya mid isaga lamida ah oo dacfigiisu khafiif yahay ama mid ka roon laakiin mid aada u liita maya eh. ayb waama qowlu lxaafidi cabdilxaq raximah llah cabdilxaq alishbiili ina tirmidiya tirmidi qaala fi lxadiidi alawali xadiidka hore wuxuu yihi inahu xadiidun saxiix falaysa fi nusakhi almuctamadati imaamu nawowi marka wuxuu yihi nuskhooyinka la ictimaadaa kuma sugna min atirmidiyi tirmidi ah anahu saxiixun inuu kuma sugna bal qaala waxa uu yihi xadiidun ariib baabu istixbaabi takriiri ducaa ducada in lagu celceliyo sunanimadeeda qaala rawaynaa fi sunani abi daawuuda can ibni mascuudi radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal l salama kaana yucjibuhu nebigu waxaa jeclaan jiray oo cajab gelin jiray an yadcuwa halaatan saddex inuu ku ducaysto wayastakfira halaatan saddexna inuu istikfaar dalbado an yadcuwa inuu ducaysto halaatan saddex jeer inuu ducaysto wayastakfira uu dembi dhaaf dalbada halaatan saddex jeer inuu saddex jeer ku celceliyo baabu lxafi calaa xuduuri lqalbi fi ducaa isku boorin laysku booriyo qalbigii in lasoo xaadiriyo ducada dhexdeeda iclam ogow ana maqsuuda ducaai ducada maqsuudkeeda huwa xuduuru lqalbi qalbigoo la xaadiriya waa kamaa sadaqa bayaanuhu siday soo hormartay cadaanteeda bayaankeedu sida uu soo hormaray wadalaa dalaaisha dalaa kan korkiisa ku suganna akharu way ka badantaha min an tuxsara in la koobo waalcilmu bihi ogaal la ogaadana awdaxu waa ka waadixsanaan badan yahay waa ka caddaan badan yahay min an yudkara in la sheeg sheego laakin natabaraku waxaan barakaysanaynaa bidikri xadiidin fiihi hal xadiid oo masaladan kusoo arooray qaala rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l slam udcu llaha ilaahay barya wa antum idinka oo muuqinuuna kuwa yaqiininaya aatihiin bilijaabati in la idin aqbalayo waclamuu ogaada an allaha tacaala alla laa yastajiibu ma ajiibo ducaa'an duco min qalbin qalbi xaggii ka timid haafilin oo haafil ah qalbi dhoohan laahin oo markaa yacni lahwi ku jiro mashquulsan lahwi waxaa ku mashquulsan isnaaduhu fiihi dacfun ayb saalix bnu bashiir almuri ayaa ku jira waana daciif sida taqriibka ku sugan waxaana ku sugan muqadamada muslimna in lagu sheegi jiraan maleyna saalix almuri baabu fadli ducaai bidahri lgeyb ducadii fadligeeda cadayntiisiibuu u baab yahay bidahri lgeybi yani qofkiio kaa maqan aada u duceyso qof kaa maqan qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi waladiina uu min bacdihim yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan dadkii gadaalka ka imaanayay feyga muslimiinta wax ku leh waxaa layidhi kuwa muhaajiriin ee ansaar gadaashooda yimid yaquuluuna waxay dhahayaan rabbana kfir lana ilaahu noo dhaaf dunuubteenna waliikhwaanina walaalaheenna u dhaaf aladiina walaalaha oo sabaquuna biliimaani iimaan nooga hormaray wa tacaala alla wuxuu yidhi wastaqfir lidenbika walilmuminiina wlmuminaat dembigaaga wastaqfir dembidhaaf dalab lidenbika dembigaaga u dembidhaaf dalab dartiis walilmuminiina muminiinta u dembi dhaaf dalaba almu'minaati iyo mu'minaatka waqaala tacaala ikhbaaran can ibraahiima الله عليه calayhi wasalam rabana akfir lii waliwaalidaya walilmu'miniina yowma yaquumu alxisaab ducaa bidahri lgeyb muminiina dhan buu u duceeyey ilaa kan aakhira marka yani adduunka aakhirkiisa ku jiraa wqaala tacaala ihbaaran can nuux sala allahu alayhi wasalam rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'minan walilmu'miniina wlmu'minaat qaala waraweynaa fi saxiixi muslimi can abidardaa radia allahu canhu anahu samica rasuula allahi sal slam yaquul maa min cabdin muslimin addoon muslima ma jiro yadcuu liakhiihi walaalkii u duceeyo bidahri lgaybi isagoo ka maqan u duceeyey ilaa qaala almalaku malagu wuxuu yidhaahdaa walaka bimilin adigana kaasoo kalead leedahay allah ku siiya marka walaalkaa ood anfacayso isagoo kaa maqan waxaa ku helaysaa adigana malaa'igtaas ilaahay subxaana watacaala aan caasinin inay alla kuu baryaan aljazaau min jinsi lcamal adiga muminiinta ilaahay u bariso adigana malaa'igta alla kuu baryayso aljazaau min jinsi lcamal wfii riwaayati ukhraa fi saxiixi muslimi can abidardaa ana rasuula allahi sal salam kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray dacwatu lmari lmuslimi qofka muslimka ducadiisa liakhiihi oo u duceeyo bidahri lgeybi oo uga duceeyo mustajaabatun weeyaan mid la aqbalo cinda ra'sihi madaxiisa malakun malag ayaa muwakalun loo xil saaray kulamaa dacaa liakhiihi mar walba walaalkii u baryo ou wax u baryo kulamaa dacaa mar allaale markii uu baryo liakhiihi walaalkii ou wax u baryo oo ilaahay buu baryayaa walaalkiisuuna u baryayaa bikhayrin khayr uu u baryo qaala almalaku malagii wuxuu dhahayaa almuwakalu bihi loo xil saaray aamiin walaka bimilin aamiin ilaahu ajiib adigana intii oo kalea leedahay allah kusiiye intii kale qaala warawaynaa fii kitaabay abi daawuuda watirmidiyi can ibni camrin radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sal salam qaal asracu ducaai duca midda ugu deg deg badan ijaabatan xagga ajiibidda in la aqbalo dacwatu haa'ibin mid maqan ducadiisoo liqaa'ibin ku ka maqan oo u duceeyo dacafahu tirmidiyu xadiidkii kale oo ka horreysa laakiin looga kaaftoomaya baabu istixbaabi adducaa'i liman axsana ilayhi wa sifati ducaa'ihi baabkani wuxuu u baab yahay ducadii sunanimadeeda liman axsana ilayhi qofkii u ixsaan falo inuu u duceeyo qofka yn diinku marka waa diin dadka marka ixtiraam iyo qadarin iyo ku dhisan marka qofkii adiga wanaag kuu sameeyo muxuu kugu leeyay inaad u ducayso marka wax lagu sameyn iska dhaqaaqda ma ahan marka oo qofkii yan aadan una ducayni waxna u samaynin oo markaa qofaan abaal gudanaynin baad ahaanaysaa ayb hada albaabu baabkani fiihi ashyaau kahiiratu ashyaa fara badan baa ku sugan taqadamat fii mawaadicihaa mawaadicdeedii kusoo hormartay wamin axsaniha waxa ugu wanaaga badanna waxaa ka mida baabkan kusoo arooray maa rawaynaahu fii kitaabi tirmidiyi can usaamata bni zaydin radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal l salam man sunica ilayhi macruufun qofkii macruuf loo sameeyo wmin axsanihaa wuxuu yidhi maa rawaynaahu fi kitaabi tirmidiyi can usaamata bni zaydin radia allaahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalama man sunica ilayhi macruufun macruuf qofkii loo sameeyey faqaala lifaacilihi qofkii u sameeyey ku yiraahdo jazaaka allaahu khayran faqad ablaqa wuxuu ku xeel dheeraaday fi tanaai ammaanti ninka ammaanti waa ku xeel dheeraaday aad buu u ammaanay qofka qaala tirmidiyu xadiidu xasanun saxiix marka qofku markuu abaali wax kuu galay jazaaka allaahu khayran in layidhaahdo waa duco isagiina marka tixgelin baad ku siisay waqad qadamnaa waxaan soo hormarinay qariiban meel dhow fii kitaabi xifdi lisaani waxaanu kusoo hormarinay fi lxadiidi saxiix xadiidkii saxiixay qowlahu sal l slam waan soo hormarinay waman sanaca ilaykum macruufan qofkii macruuf idiin sameeyo fakaafi uuhu u dhig u beegtooma yani u beega bimacnaa yani u abaalguda fain lam tajiduu haddaydnan helaynin maa tukaafi'uunahu waxaa ugu abaalguddaan fadcuu lahu ugu u duceeya xataa taraw intaad aragtaanood ka malaysaan annakum idinku qad kaafa'tumuuhu inaad u beegtoonteen ilaa ad ka aragtaan inaad u beegtoonteenoo qofkan yani aad u abaalguddeen yani u duceeye baabu istixbaabi talabi adducaa'i min ahli alfadli wain kaana aalibu afdala min almaluubi minhu wاdducaa'i fi lmawaadici اshariifati wuxuu u baabiya baabkani baabu istixbaabi طalabi ducaa'i ducadii oo la dalbo sunanimadeeda min ahli lfadli dadka ahlufadliga laga dalbado wa in kaana haba ahaado aطaalibu midka dalbanayo afdala midka fadli badan min almadluubi minhu midka xaggiisa wax laga dalbanayo iisoo ducey la dhahayo iyo waducaai ducadii sunanimadeediibuu u baab yahay fi lmawaadici shariifati lagu ducaysto meelaha sharafta badan iclam ogow ana alaxaadiida axaadiidta fii hada albaabi baabkan kusoo aroortay akharu min an tuxsar way ka badan tahay in lasoo koobo wahuwa mujmacun calayhi waa lagu ijmaacsan yahay wa min adali maa yustadalu bihi waxaa loo deliishadaa waxa ugu daliil badan wa min adalli maa shaykan ugu tusid badan yustadalu bihi loo deliishaday fiihi masaladan dhexdeeda maa rawaynaahu waa waxaanu warinay fii kitaabay abi daawuuda watirmidiyi aanu ku warinay can cumara bni alkhadaab radia allaahu canhu qaal istaadantu nabiya sal l slam nebigan ka idin dalbaday filcumrati cumro fa adina waa ii idmay ayb waa baxayaa cumran aaday rasuul alla ogaago idin waa ku idmay faadina wuu u idmay waqaala waxau yidhi laa tansanaa hanaga hilmaamin yaa akhii walaalkaygiiyo min ducaa'ika ducadaada hanaga iloobin fa qaala kalimatan kelmad buu yidhi maa yasurunii ifarax gelin maayo ana lii inay ii sugnaato bihaa ay bibadelihaa kelmaddaa bedelkeeda addunyaa inay ii sugnaato wa fii riwaayatin qaala waxau yidhi na wadaaji yaa akhii walaalkayu fii ducaa'ika ducadaada wax naga sii ducada aad ducaysanaysoona wadaaji qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix waqad dakarnaahu fii adkaari lmusaafiri ayaan kusoo sheegnay buuyii masaladii marka uu baabeeyey xadiidku uu tusaya baabu nahyi lmukalafi can ducaa'ihi calaa nafsihi wa waladihi wa khaadimihi wa maalihi wa naxwiha duco waxaan soo haynay hadda qofka uu ducaysto isaga dheef iyo ama uu dadkale u duceeyo halkan wuxuu leeyahay baabu nahyi lmukalafi baabu bayaani nahyi lmukalafi qofkii mukalafkaa reebitaanka laga reebay caddaynteediibuu u baab yahay can ducaa'ihi ducadiisa laga reebay habaar calaa nafsihi nafsadiisa oo habaaro oo waladihi ilmihiisa oo habaaro oo khaadimihi adeegihiisa oo habaaro oo maalihi maalkiisa oo habaaro wa naxwiha iyo wixii lamida ah. yani qofka inuu naftiisii habaaro intuu xanaaqo waalidkii hbaayani awlaadiisii oo habaaro habaaro shaqaalihiisii ou habaaro maalkiisii ou habaaro qaala rawaynaa fii sunani abi daawuuda biisnaadin saxiixin can jaabirin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l salam laa tadcuu calaa anfusikum nafiyihinna ha habaarinina walaa tadcuu calaa awlaadikum ilmihinnana ha habaarinina walaa tadcuu calaa khadamikum shaqaalihinnana ha habaarinina walaa tadcuu calaa amwaalikum maalyaalkiina ha habaarinina laa tuwaafiquu min allaahi tacaala ilaahay ha ka waafaqinina saacatan saacad niila fiiha caaaun lagu gaaro niila la gaarayo fiiha saacadda dhexdeeda caaaun siismada la gaarayo ha waafaqinina fayustajaaba lakum markaa la idin ajiibo yacnii wuxuu leeyahay intaas ha habaarinina maxaa yeele waxaa dhici karta in saacaddii wax la ajiibayey inaad intaad gaartaan idinkuma ogidiine la idinka aqbalo oo marka habaarkaasi uu idinku dhaco qultu niila bikasri nuuni wa iskaani lyaai wa macnaahu saacata ijaabatin saacad ducadii la aqbalo yanaalu aalibu qofka wax dalbaya uu gaaraya fiiha saacadda dhexdeeda wayucdaa maluubahu wayucdaa lana siinayo huwa isaga madluubahu wixii uu dalbanaya warawaa muslimu hada alxadiida ayuu wariyey fii aakhiri saxiixihi waqaala fiihi waxa uunu yidhi laa tadcuu calaa anfusikum nafihiina ha habaarinina walaa tadcuu calaa awlaadikum walaa tadcuu calaa amwaalikum laa tuwaafiquu ha waafaqinina min allahi ilaahi xaggiisa saacatan saacad haga waafaqinina yus'alu fiiha la su-aasho cataa'un siismo fayastajiiba lakum idin ajiiba markaa yani saacaddaas ha raadinina maaha saacaddaas raadi laakiin wax nafcila weydiise saacaddii habaar ha kusoo beegin macnaha sidaas weyaan baabu daliili calaa ana ducaaa almuslimi yujaabu bimatluubihi aw gayrihi wa laa yastacjilu bilijaabati baabkani marka baab aada muhim u ah wuxuu leeyahay baabu daliili daliilkii cadayntiisii wa ubaabihi calaa ana ducaaa almuslimi qofka muslimka ducadiisu yujaabu in la ajiibayo wix daliilkii tusay bimadluubihi waxa uu dalbadayba lagu ajiibayo oo la siinayo ow hayrihi ama wixii uu dalbaday waxaan ahayn in la siiyo isaga u nafci leh wa annahu laa yastacjilu bilijaabati iyo in uunan ku degdegin iyo inuunan degdegsanin ajiibitaanka istijaalkan isagaa sheegi doono wax laga wado xadiidka tilmaami doono qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii addoomahayga hadday ku su'aalaan canii aniga xaggayga ay iga kaa su'aalaan fa innii aniga qariibun baan ahay yacni waxaad u sheegtaa fa aclimhum ogeysii anii qariibun inaan dhow ahay ama fa akhbirhum ogeysii ayb ama faqul lahum waxaa ku tiraahdaa innii aniga qariibun mid dhow baan ahay nacam oo addoomadeyda waan u dhowhay sidaa ku dheh oo u sheeg sidaa ujiibu waan ajiibayaa dacwata daaci midka alla baryaya ducadiisa idaa dacaani goortuu i barya wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi idcuunii ituuga oo ibarya astajib lakum idin ajiibe waa la ajiibaya marka ijaabadaasi marka aduu sida aada rabtay inay noqoto waa dhici kartaa in dhinaca lagaa leexiyey oo shar kugu soo socotay lagaaga dabaray taana waa dhici karta oo lagaaga leexiyey ayb waa ajiibidii bay soo gelaysaa aakhira in lagu keydiyo thawaab fara badan oo ducadaadii ka dhashay aakhira inaad hesho iyaduna waa ajir iyaduna waa ijaabo waa lagu ajiibe waxaagii un inaad hesho keliya maaha ijaabadu fahm qaasir oo gaaban waay kaas qaala warawayna fi kitaabi tirmidiy can cibaadata bni saamit radia allahu canhu ana rasuula allahi sal l slama qaal maa cala alardi dhulka korkiisa ma aha muslimun muslim yadcu llaha tacaala ilaahay baryo bidacwatin duco ilaahay ku baryo ilaa aataahu allahu ilaa ilaahay wuxuu siiya uu siiya iyaahu waxa uu ku baryey aw sarafa canhu ama wuu ka leexiyaa min suuci xumida xaggeeda milahaa iyadoo kale uu ka leexiyaa maa lam yadcu biihmin dembi haduunan baryin uunan tuugin aw qadiicati raximin qaraabogoyn haddii uunan baryin waxa uu weydiisanaya qaraabogoyn iyo dembi iyo haddaynan ahayn faqaala rajulu ninbaa wuxuu yihi min alqowmi qowmka ka mida idan nuksiru rasuulka ilaahay waa badsanaynaa marka ducadii hadiiba nala ajiibaya qaala waxau yihi allaahu akharu ilaahay baa fadligiisu badnaanshiyo badanya qaala tirmidiyu xadiidun xasanu saxiix warawaahu alxaakimu abu cabdillaahi fi lmustadraki cala asaxiixayni min riwaayati abi saciidin alkhudriyi wazaada fiihi ow yadakhira lahu ama wuu u kaydinaya al min alajri ajriga xaggiisa mihlahaa iyadoo kale ayuu u kaydinaya aakhiruu siinaya ajar ahaan u helaya wixiisii waa maalin oo u baahi badan yahay qaala warawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi can abi hurayrata radia allahu canhu can اlnabiyi sala اllahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxau yihi yustajaabu liaxadikum midkiin waa la ajiibayaa maa lam yacjal hadduunan degdegin in allaale inta uunan degdegaynin waa la ajiibaya fayaquula wuxuu dhahayaa uu yiraahdo markaa qad dacowtu waan alla baryey falam yustajab lii layma maqlin laygama ajiibin qad dacowtu waan baryey falam yustajab lii layma ajiibin oo ducadii laygama aqbalin hadduu sidaa yiraa bis waay marka ducadiisa la aqbali maayo maxaa yeele wuu degdegsaday axaadiis fara badan oo kalena waxay tusaysaa ducada waxay tusaysaa axaadiid fara badan qofka ducadiisii haddii shuruudii laga helay mawaanicdii laga waayey ducada in la aqbala mawaanic bay leedahay laga waayey ilaahay wuxuu ballan qaaday ducada inuu aqbalayo sida uu ku aqbalayana waxay tahay ama wixii uu dalbadayba ilaahay siinaya ama waxaa la siinayaa shar iyo wax kusoo socdaan looga celinaya ama wax kalaaba ilaahay siinaya isaga adduunkiisa iyo aakhiradiisa u nafci badan ama aakhira ayaa thawaabteeda la siinaya marka ninkaa ducadiisii ma dayacmin shaygii aad rabtay uun inaad hesho qasab ha ka dhiganin oo ducada in la ajiibaa macnaheedu waa ballaaran yahay qaala tirmidiyu tirmidi waxa uu yidhi xadiiثun xasanu صaxiix kadib kitaab listikfaar buu aada ayuu tegayaa wabilah towfiiq sal sl ala nabina mxamedi l